بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل أعذار الصلاة salaada acdaarteedu ihnaani laba weeye annawmu hurdo weeye waannisyaanu halmaan weeye wuxuu halkan ka bilaabay mu-alifku raximahu allahu tacaala kitaabkii safiinatu naja fii ma yajibu cala alcabdi limowlaah kitaabu salaa waana tartiibkii culimmadu kutubtooda ay u tartiibin jireen gaar ahaan culimmada fuqahada inay qofka kitaabu tahaara soo baraan kadibna salaadii ay baraan waana tartiib mandiqi aho aweeyo haddee qofku markuu soo tahaaro qaato ayuu salaaddii tukanayaa salaaddiina haddii markaa unbay ka ansaxaysaa tahaaraduna waxay noqon doontaa shuruud ka mid ah shuruudaha salaadda marka waa tartiibkaasaa awgeed buu kitaabu salaa halkan u keenay salaada afar arrimo oo ku tacalluqa ayuu ka hadli doonaa intuusan afartaa arrimood ka hadlin buu fasalkan ku bilaabay afarta arrimoodee ka hadli doona waa shuruud usalaa arkaanu usalaa abcaad usalaa iyo hay-aat salaa halkan fasalkan wuxuu u guntay oo u caqiday salaada cudurdaalada ay leedahay acdaaru salaa waxaa laga wadaa qofka hadduu waqtigii salaada ay lahayd uu ka dib dhigo uu uusan oo ismi uusan duushiisa ahaanaynin acdaar baa jirta asbaab baa jirta dembigii qofkii ka dulqaadaysa acdaarta haddii aan la helin salaadani xilligeedii ay kadib dhacdo oo xilligii wakhtigii ay lahayd ay baxo qofkaa qof aasim ah buu noqonayaa qof qas kas ooga tegayna uu noqonayaa titaariku salaad axkaamtiisii buu yeelan marka acdaaru salaa waxaa laga wadaa qofkii intay salaadii wakhtigeedii intuu dhaafiyo haddana aan lagu lahayn wax dembiha uusan saarayn amaa xaq xaq qada waa lagu leeyahay qofkaas idan qofka macduurka ah ee acdaartan soo gudagalaya iyo qofka taariku salaadka ah waxay ku kala duwan yihiin laba arimood oo midda koowaadee qofka macduurka ahaa wax dembi ah dushiisa ma aho salaadii wakhtigeedii haddii uu baxo maadaama cudurdaal uu haysto waa midda labaadee qofka macduurka ahaa qadihii waa lagu leeyahay laakiin waxba qasab ma aho cala alfawr iyo degdeg deg qasab ma ahee mar allaale markuu jaanis u helo ee xusuustee ugu horeysa ee uu awoodo ayuu tukanayaa amaa qofka taariku salaati camdan kasi oga tegay qofkaa labadii arrimood buu kaga duwan yahayoo waxaa laga kow horta waa aathim labo qadahana fawran baa lagu lehay si deg deg ah salaada acdaarteeda sheekh wuxuu inoo sheegay labo labaduna xadiidkii saxiixaha bay ku jireen laakiin labo kalea jirto insha allah kutubta kale aan noogu tegi doono labada cudurdaale sheekhu uu sheegay waxaa weeyaan ta koowaad annowm waa hurdo qofkii haddii waqtigii salaadda ay hurdo ay dhaafiso sidaana waqtigeedii uu ku baxo markii uu soo toosana uu tukadee soo qadayo qofkaas wax ismi ah iyo wax dembi ah dushiisa ma ahani laakiin hurdadaynu kala qaadaynaa qofka goorta uu seexday ayaynu fiirinaynaa ma wuxuu seexday waqtigii ka hor ma wuxuu seexday waqtigii intuu galay kadib laba xukun bay kala noqon haddii uu seexday waqtiga ka hor kadibna salaaddii ay ku dhaafto isagiioo weli sii jiifa qofka wax dembi ah dushiisa ma ahaanin waxaan la kala qaadaynin ha is yaqaano in uusan toosaynin ama yuus ama ama haysiqaani inuu toosiyo inuu istoosin labadu waa isku mid bimacnaa qofku waa qof isleh haddii la aadaamo alamka aad ku xirtay wuu ku kicinayaa ama yuusan isdhihin dadka qaarkood oo hurdada weyn ha noqdo laba jeeraba mar waqtiga ka hor haddii ahayd hurdadiisu sidaana ay ku dhaafto waxaan dhahaynaa qofka wax ismiga dushiisa ma ahan naar alaale markuu soo tooso uun salaadii ha tukado qofka kale waxaa weeyaan qof jiibsaday oo seexday goorma wuxuu seexdayba salaadii waqtigeedii intuu galay kadib qofka labaan u kala qaadaynaa qof hurdo weyn oo isyaqaano inuusan soo kacaynin miyaa mise ma oh haddii uu is ogyahay inuusan soo kacaynin salaadiina waqtigeedii uu galay sidaana uu ku seexdo qofkaas aathim weeye oo qof dambaabi weeye laakiin waqtiga intuu galay kadib buu seexday hurdaana kula tegay isma laho hurdadii baa laakiin la tagtay qofkaa aasima noqonayo intaas axkaamteeda bay annoom noqonaysaa hal mid waxaa weeyaan middaasina qofkii haddii uu mar seexdo adigii inaad baraarujiso ayaa lagaa rabaa laba jeerra waa sunno hal marra waa waajib inaad baraarujiso mid waa mido waa waajib oo qofkii haddii aada og tahay inuu seexday salaadii kadib yacni waqtigeedii kadib ayuu seexday qofka inaad baraarujiso waa waajib haddii aada og tahay salaadii ka hor inuu seexday waqtigeedii kadibna uu weli sii jiifo inaad baraarujiso toosiso waa sunno haddii aada garanaynin xilliguu seexday salaada ka hor bay ahayd yani waqtigeedii mise kadib bay ahayd iyadana culimmadu waxay dhaheen inaad qofkaa baraarujiso waa sunno wey markaan leenahay hurdo ma aho intaad ahdo hurdo unbaa min acdaari salaad ka mid ah oo ood intaad dhafarto salaaddii waqtigeedii aada dhaafiso qofka muslimka waxaa rabaa inuu ka dadaalo salaada waa waxa qofka muslimka mar allaale markuu qiyaamo rabbi subxaanahu wa tacaala hor istaago kow waxaa la weydiin weeye calaaqada isaga iyo eebihii u dhexaysa kow waxaa lagu weydiin salaada marka salaaddii si dheeldheelah inay ku dhaafto ma oh adigoo ku jira waxyaalo kale oo ku mashquulsan kadib habeenkii aada dhafarto aroortiina sida ay hurdadii kuula tagto gaar ahaan meeshan aan joogno way ku badan tahay mar qofkii salaadiisa inuu ilaashado ayaa muhiim ahaa uusan dhihin uun hurdo hurdo ayaa cudurdaal ka mid ahee su u dhafri u dhafri u dhafri markay xilli dambe iyo siq dhexe ee gaadho uu seexdo ama uu seexdo aadaankii wax yar ka hor uu isleeyaho nin faqiihan ahae wax ismi laguma qoraye waqtiga ka hor seexo taa hadda waa qof salaadiisii ka dhigay weye sidaas lama oho inuu salaadiisii ka dhigo xaqiiqatan waxaa labeeya oo sheekhu sheegay annisyaan halmaan qofkii salaadii haddii uu halmaamo oo waqtigii oo baxo kadib inuu xusuusto mar alaale marka uu xusuusta inbuu tukanayaa lianna wuxuu haystaa cudur oo min acdaari salaad ka mid ah buu haystaa inuu marka halmaanka ayadana salaada haddii uu ku dhaafo qofkii wax ismiah iyo wax dembiga ah dushiisa maaha culimmadu waxay sheegaan halmaanka waxaad ku halmaantay salaadii ayaa la fiirin isagana halmaan un ma oh qofkii haddii uu ku halmaamo salaadii wax arin bannaan matalan cilmibuu ku mashquulsanaa tijaaradiisii xalaasha ayd buu ku mashquulsanaa arrimo kaleoo bannaan oo badan buu ku mashquulsanaa dad uu kala xalinaya arrimo kaleu ku mashquulsanaa kadibna salaadii dhanba wuu halmaamay sidaas bayna waqtigeedii ku dhaaftay qofka wax ismiya dushiisa ma ahaanin ee uu soo qadaynon salaadii laakiin culimmadu waxay dhaheen haddii qofkii salaadii ay ku dhaafto shay xaaraan ah ama aan la jecnayn la jeclayn oo la kohday tusaaleahaan yacni waxay noqon kartaa hadda oon joogna telefoonkan lagu mashquulayo tasafux facebook lagu samaynayo la iskaga jirayo la iskaga jirayo la iskaga jirayo kadibna dhaha alla war salaadii baan waqtigeedii hilmaamay hilmaankaa dee kuuma noqonayo mid ismiga iyo dembiga kaa dulqaado leanna waxaad ku dhumisay shay aan aan mubaax ahayn oo bannaanayn haddii aad dee wax badan wax cilmi ah telefoonka laftirkiisa ka akhrisanaysana qaybta kale geli haddaad arrimo kale ugu jirtana qaybta kale ayay gelaysaa idan labadaa cudurdaadi ayay leedahay salaadu nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhina waa kii lahaa man naama can salaatin nabiga sal ly slam wuxuu yidhi man naama can salaat can salaatin qofkii salaad ka seexda can salaatin iyo man waxaa weeye culimadatay usuulka dhihi jireen waa nakiro fii siyaaqi ashardi tucdi alcumuuma aw tufiidu alcumuuma waatay dhihi jireen yacnii salaad un salaaday dooni ahaato ama sunna hahaato waqti lahaydoo raatib ahayd ama salaad farad ha hahaato salaad kale hahaato lagaaga baahan yahay man naama can salaatin salaad un qofkii ka seexda ama halmaama ha tukaduu nebiga salawaatu ullaahi rabbi wasalaamu calayh yidhi xilliga xilliga uu xusuusto idan man naama can salaatin salaad un marka halkaa waxaa ka fahmaysaa qofkii salaad sunno ah oo maalan labadii cishaha ka dambaysay ayuu halmaamay ama uu ka seexday man naama can salaatintii bay soo gudageli aw nasiihaadii bay soo gudagelaysaa salaadii faradka ahayd iyo salaadihii kale ayaa la mid ahaa idan labadaa cudurdaal ayuu sheekhu inoo sheegay insha allah hadduu rabbi subxaana wa tacaala ka raali noqdo zubadka waxaan oogu tegi doonaa afar ayuu sheegi doonaa labadan iyo laba kaluu sheegi doonaa labada kale mid waa midaan naqaano ah qofkii salaadii haddii uu jamcinayo jamaca welibana dibdhiga hadduu jamcinayo jamcu taakhiir gaari doona tusaale ahaan wuxuu jamcinayaa salaadii maqribka iyo salaadii cishaha jamca taakhiirin buuna jamcinayaa sooma salaadii waqtigeedii maqhrib wuu ka bixiyey salaadii cishuhu geeyey sooma qofka haddii mala dhahayo waqtigiibuu salaada ka bixiyey waa aatim oo waa kan lama dhahaye cudurdaal min acdaari salaad buu haystaa waxaa kale oo afreeya qofkii haddii maqribkii isagoo tukanayay la qasbo oo carwakaasay tukan haddii kale wejigan shan kaaga dhufan haddii lagu dhaho kadibna sidaa waqtigeedii uu kaga bixiyo isagana cudurdaal buu haystaa ninka la yidhaahdo axmed ibnu rasalaan zubadkiisa hal beyt buu ku kulmiyey afarta wuxuu yidhi laa cudra fii taakhiirihaa ilaa lisaah aw nawmin aw liljamci aw lilikraah afartii waa kaas saahi waa naasi qofkii halmaamay noomkuna waa hurdadii jamcuna waa jamca aan sheegnay ikraahuna waa waa waxaa la dhihi jiray kaas qasabka ah culimadu waxay ku daraan xilligan la joogo waxyaalo badan oo jira oo cudurdaal noqon kara waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa qofka dhakhtarka ah ee welibana dadka qala maxaa la dhihi jiray qalitaankii waxaa fulinaya qofkaas isagoo qalitaankii ku dhex jira salaadii maqhribka haddii la aadaamo oo la aqimo ma waxaan dhahaynaa niyahow salaadaada soo tuka qofkana meesha ha ku joogo may waa fiqi xumo weeye lama dhahayo qofka wuu ku jirayaa wuu ku jirayaa intay ku qaadato ayuu arkayaa cudurdaal buu haystaa lianna naf muslim uu badbaadinayaa waxay culimmadu sidoo kale zamankan ku daraan meel haddii uu dabka kaco guri kadibna kooxdii daminaysay iyo dadkii loogu talagalay xilli maqriba yani maqribka waxaan u sheegaya waqtigiisaa aada u yar iyo salaad suuxii sidaas oo kale ayay bilaabeen dabkii inay damiyaan salaadiina way gashay waxaan dhahaynaa u kaadiya halkaa sii gubtee soo tukada kadibna soo noqdo miyaan dhahaynaa meetaa iyadina waa fiqo xumo wey cudurdaal buu qofku haystaa waxaa kale oo xilligan iyadana lagu dari karaa lagu daraa culimadu ku daraan qof maalan aan dabaal aqoonin ka taalo kadibna biyihii ku qarqoomayo oo kol hoos galaya kolla soo baxaya salaadii maqribkan uu taagan yahay xoogay waqtina ay qaadanaysa waqtigeedii laga yaaba inuu wax yar ka dhiman yahay kusii jir waan soo tukanay miyaa dhihi miya isagana waa soo badbaadin kadib baa salaadaadii hataa haddii uu baxo waqtiga tukan almuhim cudurdaaliya ayay salaadu leedahay sheekhuna wuxuu yidhi acdaaru salaati inaani annowm wاnnisyaan faslun hada kani fasilun shuruud salaati salaada shuruudeedu shuruud salaati shuruudu sixati salaati weeye salaada asixitaankeeda shuruudeedu amaaniyatun sideed weeye tahaarat اlxadaثayni weeye labadii xadad qofku daahir inuu ka yahay wadahaaratu dahaaro noqosho weeye cani najaasati najaasa uu ka daahir noqdo najaasada oo fi thawbi mara ku sugan walbadani wa filbadani jidh ku sugan walmakaani wa filmakaani boos iyo meeshii uu ku tukanayay ku sugan wa satru lcawrati cawrada asturkeedii weeye waistiqbaalu lqiblati qiblo qaabilitaankeed weeye wa dukhuululwaqti waqti gelitaankii weeye walcilmu ogaansho weeye bifaradiyatihaa salaadii faral ahaanteeda inuu ogyahay waan laa yactaqida waa inuusan aaminin fardan faral oo min furuudihaa faralyaalkii salaada ka mid ah sunnatan sunno inay tahay waa inuusan aaminin waijtinaabu almubdilaati waxyaalaha salaada jebiya ka dheeraanshahooda weeye halkan sheekh wuxuu oga hadlayaa shuruud asalaa wuu inoo idlaaqay oo wuxuu yidhi shuruud asalaa shuruuduna salaadu shuruud bay leedahay shardina waynu soo sheegnay wixii laga wado waa camalka intaada bilaabin ka hor waxaa la shardiyaya qasab inaad la imaato ay tahay maalan salaada intaada gudagelin ka hor shuruud usalaa labay u qeybiyaan culimadu waana inoo keentay inaan qadarno shuruudu sixati salaa leanna waxaa kala jira shuruud ulwujuub iyo shuruud usixa tuu sheekhu ka hadlayana waxaa weeyaan shuruud usixa shuruud ulwujuub isagana wuxuu ku sheegay ninka zuwadka saaxibu zuwad hal beyt halkaa beyt haddaad xifdido shuruud alwujuub oo dhan waad haysaa fardun calaa mukalafin qad aslamaa wa can maxiidin wa nifaasin salimaa fardun calaa man mukalaf qof may waajib ku noqotay salaadu qof mukalaf ah lama shaqeeyey cibaadi iyo wax kasta waajib ay ku tahay mukalaf markii lagu dhaho laba shardi baa kuusoo gudageli gudageliyo albaaliqu alcaaqil qofka qaangaadh ah garaadkiisa iyo maskaxdiisana ay joogto idan albaaliqu alcaaqil baa mukalafkuusoo gudageli wuxuu yidhi fardun calaa mukalafin qad aslamaa oo muslim ah qofkii salaaday ku waajibtay waa qof muslima gaalkii salaad ma laga rabo mise lagama rabo misle inoo ima doonta wey saddex shardi baad meesha ku haysaa fardun calaa mukalafin qad aslama wa can maxiidin wanifaasin salimaa labadan shardiya dambena gabadh ay gaar u yihiin ay gooni u yihiin gabadha salaada ay ku waajibtay waa gabadh daahir ka ah oo ka nabadgashay maan waxay ka nabadgashay xayd iyo nifaas idan shuruud ulwujuub taasaa la yidhaahdaa qofka markay salaadii ku waajibto shuruud aana la helo hadday gabadh tahay xaydna aysan qabin nifaasna aysan qabin mukalafna ay tahay maxaa baaliqa caaqila muslimadna ay tahay maalan gabadhii ninkana inta kale laga hele looga baahan yahay qofkaa salaadu ay ku waajibtay dahaarana soo bartay salaadu sideebay bay ooga asixi maxay kaga asixi wuxuu u baahan yahay inuu barto shuruud shuruud usixa la yiraahdo wuxuu u baahan yahay arkaan wuxuu u baahan yahay abcaad iyo hay-aad iyo waxyaalo fara badan oo inoo soo socda halkan wuxuu ku sheegay shuruud usixa shuruud usixa culimadu waxay ka jawaabaan ay yidhaahdaan shuruud ulwujuub muxuu u sheegi waayey laba mid bay kaga jawaabaan waa midda koowaade waxay yidhaahdaan liwuduuxihaa dee iska caddaaya qof kasta wa garanaya uu garanayaa qofka cibaadada lagu leh waa midda kale ee shuruud ulwujuub gooni kuma aho salaad qofka soomkana shuruud ulwujuub waa laga rabaa intii baa laga rabaa maxaa dhihi jiray axkaam fara badan baa laga cibaadaadka kale ayay wadaagaan salaad uun shuruud ulwujuub gooni kuma oh shuruud usixa waa sideed buu bulshaakhu sheegay shanta u horeeya culimmadu way la sheegaan kutubta kalena waana ugu tegi doonaa saddexda dambana isagaa gooni u ahaa shaakhu qaybana waxay u diideen ay ugu dari waayeen waynu sheegi doonaa shardiga koowaad wuxuu yidhi waa tahaaratu alxadathayn qofkan salaadu ay ka asaxayso waa inuu daahir ka yahay labadii xadad sheekha isaga inoo fasiri doona labada xadad waana soo aragnoo soo sheegnay waa xadadkii asqarka ah iyo xadadkii akbarka ah xadad asqar ahna waxaa la yidhahdaa wax kastoo weyse waajibiya xadad akbar ahna waxaa la yidhahdaa wax kastoo qabiis waajibiya idan qofkan salaadu ay ka asaxayso waxaa kow shardi ah inuu labadii xadad daahir ka yahay ilaa isagoo xadad qaba waan tukan salaadiisu ma asaxaysa nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu alayhi xadiidkii uu inoo sheegay waana daliil oo laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdat xataa yatawada xataa yatawada shardiga labaad waxaa weeyaan aldahaaratu can alnajaasa qofkan tukanaya waa inuu najaasooyinkii aan soo sheegnay ee lasoo qeybiyey hadday muqallado tahay hadday mukhafafo tahay hadday mutawasida tahay mutawasida hadday cayniya tahay hadday xukmiya tahay najaasaadkii aynu kasoo sheegnay idaylkood dhammaan waa in uu daahir ka yahay najaasadaas haddii ay maro ku sugan tahay haddii ay jidh ku sugan tahay haddii goobta iyo meesha uu ku tukanayay ay ku sugan tahay dhammaan waxaa la rabaa inuu nadiif iyo daahir uu ka yahay markaasay salaad ka asixi wa ilaa hadday maradiisii nijaas ku sugan tahay ama jidhkiisa nijaas ku sugan tahay ama meesha uu ku tukanayay nijaas ku sugan tahay te qofkaas salaadiisuma ay saxayso waxaa la waayey shardun min shuruud isixa ayaa la waayey shardiga saddexaad waxaa weeyaan satrulcawra qofka inuu cawrada asturo ayaa la rabaa cawrada xadkeedu waa intee hadday gabarhtay hadday wiiltay hadday adoontahy hadduu salaad ka baxsan yahay haduusan ku jirin oo salaad uusan ku jirin ama hadduu ku jiro dhammaan iyadana sheekha ayaa inoo fasiri doona oo inoo sharxi doona marka qofkii waa inuu cawro cawrada asturo cawrana waxaa la yidhaahdaa qofka kula fadhiya ee welibana kula hadlaya maxaa la dhihi jiray wuxuu kaa arko mare ayaad xiratay maradii midabkee midabkaagay soo saaraysaa laakiin goormay soo saaraysaa cinda takhaaduq qofa isla hadlaysan oo kale marka dee cawradaadii ma asturaan dhahinaya cawrada soo astur qaabka u asturna insha allah waan arki doonaa jamiil istiqbaalu lqiblati waa shardiga afraad qofka inuu qiblada qaabila ayaa shardi ah waan arki doonaa xiliyada qaarkood oo laga cafin doono oo laakiin kooban oo la sheegi doono laakiin qofka waxaa la rabaa salaada markuu tukanayay intuusan gelin ka hor inuu qiblada qaabilaa haddii uu garan waayana inuu ku ijtihaado shardiga shanaad waxaa weeyaan dukhuululwaqti waqtiga inuu galo waqtigu waa inuu galo kutubta kale ayaa inuusii qaydi doonto waxaa la dhihi doonaa waqtiga gelitaankiisa qofku waa in uu og yahay macrifa mise cilmi kolba erey bay cabiraan insha allah kutubta kalena ugu tegi doonaa ma ahu un dukhuulu lwaqti shardi marka macrifatu dukhuuli lwaqti weeye alcilmu bidukhuuli lwaqti weeye halkaa waxaa laga saarayaa qofkii haddii guriga isagoo ku jira uu isleeyahay salaadii maqrib ma la gaadhay mise lama gaarin meel madowbu iskaga jira ama salaadii casar ama ay salaad oo kale hadduu dhaho ka waran salaadii qofna ma weydiinayo waqtigii inuu gaaray anigana ma soo hubsanay kadibna uu iska tukado markuu banaanka usoo baxo laba midun bay noqontahay xilliguu tukaday haddiina waqtigii uu waafaqay iyo inuusan waafaqin hadduusan waafaqin salaaduma jirto hadduu waafaqayna salaaduma jirto limaada lianna waxaa laga waayay alcilmu mise macrifo dukhuululwaqti basun lama rabo dukhuululwaqti baa shardi ah waxaa kaloo shardi ah alcilmu bifardiyatiha marka shantaa waa lala sheegay culimada kalena way sheegaan alcilmu bifardiyatiha waxaa laga wadaa waa tii aan kusoo sharxnay shuruud alwuduu waxaa weeye qofkan salaada uu tukanaya inay faral tahay ay waajib tahay waa inuu ogyahay cilmi uu u leehay haddaysan cilmi uusan u lahayn niyaba kama ansaxayso culimmadu waxay yidhaahdaan shardigan salaad uun gooni uma oh xajka markuu xajinaya waa inuu faral yahay waa inuu ogyahay soon zakada markuu bixinaya inay faral tahay waa inuu ogyahay soomkii sidoo kale idan wax gooni kuma oh idan wixii gooni u ahan shuruudu sixa ooga dhignay wax kaleyaanaa ku darin bay culimada qaarkood leeyihiin shardiga toddobaad waxaa weeyaan anlaa yactiqida farda min furuudiha sunna kanna waxaan kusoo sharaxnay shuruud ulwudu furuuda salaada arkaanta salaaduu ka wadaa maalan qiyaamkii rukuucdii sujuuddii mid ka mida ah waa inaad caqiidaysnayn oa aaminsanayn inay sunno tahay laakiin haddaad leedahay rukuucdu waa sunno inta kalena waa waajib wax salaada kuu jira ma jirto shardiga u dambeeya sideeaad waxaa weyaan ijtinaabu lmudilaat waxyaala salaada jebiya ayuu inooga warrami doonaa sheekh salaadaadu inay asaxda haddii aad rabto waxyaalaha salaada jebiya waa inaad ka fogaato idan sideedaa shardi ayay leedahay salaadii kuna asaxaysaa shuruudana waxaa loo yaqaanaa shuruud usixa intuusan bilaabin arkaanta ayuu wuxuu inoo sharxi doonaa sideedii shardi ee shuruudu salaadka ka mid ahayd laba shardi oo ka mid ah oo xoogay sharax u yar baahan buu sheekhu matniga inoogu sharxi doonaa mid waa midee tahaaratulxadathaynkii u horreeyey labada xadad qofku waa inuu daahirka yahay labada xadad maxay yihiin intaas raa inuu noo sharxo wuxuu yidhi al axdaathu axdaathu itnaani waa labo asqaru mid yar iyo wa akbaru mid weyn fal asqaru midka yar maa xadad weeye awjaba waajibiyey alwuduu'a weyse waajibiyey walakbaru kan weynna maa xadad iyo awjaba waajibiyey alqusla maydhi iyo qabays waajibiyey xadadku sheekhu wuxuu ina yidhi waa labo waana qowlka muctamadka ah culimada qaar shaaficiyada ka mida waxaa jira xadadku axdaadtu waa saddexle waa alaaa leh waxayna yidhaahdaan waa xadad asqaraha iyo xadad akbaraha iyo mid awsad oo u dhexdhexeeya waxayna ka dhigeen xadadka asqarka kaa naqaano xadadka akbarka ahaa ayay waxay u kala qaadayaan hadduu xayd iyo nifaas yahay waa akbar bay leeyihiin hadday janaabo tahayna waa awsad bay leeyihiin lianna janaabada waxa ku xaaraam noqonaya waxay ahaayeen lix xaydka iyo nifaaska waxa ku xaaraam noqonayana waxay ahaayeen toban qofka xadidka baska ah ee kii muxdidka ah waxa xaaraan ka noqonayana waxay ahaayeen afar idan afar asqar wey lixna awsad way tobanna akbar wey culimaha saa ku tagtay madhabkeena kamculimo madhabka ka tirsan ayaa sidaa ku tagtay laakiin sheekhu wuxuu yidhi alaxdaathu ithnaani waa laba un asqar iyo akbar wey dhowr jeer baynu soo sharaxnay laakiin iyadoo matniga ku taala waata xadadka asqarka waxa weyaan wax kasta oo weyse waajibiya maa awjaba alwuduuc maxaa laga wadaa marka waa waa hawaysi ah, wixii ajiibiye muxuu ahaan jira meeqa afar yani nawaaqid lwudu iyo asbaab xadad waa isla iyagii taamu ka wadaa marka wlaqaru maa awjaba alwuduu'a walakbaruna maa awjaba alghusla qabiis maxaa waajibin jiray ya lix soomaahayn tii weeye marka wax kala ma idan xada asqar iyo xada akbar sidaasaa la kala wadaa shardi sixada kamid ee sideed ahayd shardi kamid ah haddana inoo yar sharxi doona oo faahfaahitaan u baahan waa shardigee waa shard shardigii satrul cawra ah wuxuuna yidhi alcawraatu cawraadku arbacun afar weeye cawratu rajuli ninka cawradiisa mutlaqan xaalan la kala qaadaynin iyo wal amati wa cawratu l amati addoonta cawradeeda fi salaati salaad dhexdeed xaalay ku sugan tahay maa meel weeye bayna surati iyo warukbati xudun iyo low u dhaxaysa wa cawratu lxurati gabadha xorta ahaa cawradeeduna fi salaati salaad dhexdeed xaalay ahaatay ama xorada oo fi salaati lianna asha ku jirta ereyga xura ayaa aljinsiyة ah shibhul jumlaha iyo jumlada ashayga lagu macrifeeyey aljinsiyaha daba dhacana xaale iyo sifo labada waa la ciraabi karaa ka mathali lximaari yaxmilu asfaaraa wa cawratu lxurati dhe marka gabadha xorta ah cawradeedu xorada oo fi salaati salaad dhexdeed ahaatay jamiicu badanihaa jirhkeeda ideelkeed weeye maa siwa alwajhi waxa ka soo hadhay foolka iyo walkafayni labada kaf ama cumaa cumaha wa cawratu lxurati gabadha xorta aha cawradeedu iyo amati wa cawratu alamati addoonta cawradeedu cinda alajaanibi ajaanib agtooda xaalay ku sugnaadeen jamiicu lbadani wey ajaanib agteeda xaal ay ku sugan tahay ta xorada ah iyo ta amada ahaba jamiiculbadani jidhka ideelkii weeye wa cinda maxaarimihimaa maxaarimtooda agteeda xaalay ku sugnaadeen gabadhii xortayadii iyo amadii iyo wannisaa'i wa cinda annisaa'i gabdha agteed xaalay ku sugnaadeen maa maxal weeye iyo meel bayna asurati waalrukbati xudun iyo low u dhexaysa satrul cawru inoo sheegaya shuruud sixa waxaa ka mid ahaa satrul cawra cawro la asturo qofka waxaa muhiimaa ah inuu barto xaddul cawrada xadkeedu maxaa weeye uu inoo kala qaaqaaday si fiicanna wuu inoogu faahfaahiyey wuxuuna yidhi cawraadku waa afar cawrat اrajuli muطlaqan wاlamati fi salaati maa bayna surati wاlrukbati intaa waa qeybta koowaad qofka ragga ah cawradiisu isagoo aan la kala qaadaynin maxaan la kala qaadaynin ama salaad ha ku jiro ama yuusan ku jirin ama addoon ha ahaado ama xor ha ahaado ereyga mutlaqan ahaa intaasu ku dhacayaa ninkaa cawradiisu waa maa bayna surati warukba xudun iyo low inta udhaxaysa wey xudun iyo low inta udhaxaysa weeye qofkii waxaa laga rabaa laakiin inuu asturo xuduntii wax ka mid a ah ama ka koreeya lowgii wax yaroo ka hooseeya lowgii inuu isla asturo sifo qaacidadii aan soo sheegnay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahu waajib si ay usoo gudagasho oo uu taxqiijiyo idan qofka raggaa cawradiisu waa intahaa mar hadday intaa tahay qofka sarwaalka ku tukanaya dabadiisu bannaan tahay salaad may ka ansaxaysaa ma ka ansaxayso cajaa'ibtaad arka waxaa ka mid ah qof gurigiisii kasoo toosaya xilli adag in lasoo tooso xaqiiqatan oo salaada subaxa waxaa dhijiray uu soo kacayaa safka ka horeeyuu maalan ku jiraa cawradiisii way muuqataa dabadiisaa banaan mar kasta oo rukuuciyo mar kastaoo sujuud way iska bannaantahay fashion iyo quruxba runtii wuxuu baneeyey meeshii u foolxumayd ee la baneeyuu baneeyey ma garanay marka si ay fashion iyo qurux ay ku tahay ama ha ku ahaato fashion waxay doonahatahay laakiin salaadaadii baad ku dheeshay isku ciyaarta xaqiiqatan leanna waxaa ka tagtay shard min shuruud sixati salaa ah oo satrul cawra ah idan qofkaas salaadiisu ma ansaxayso sarwaalkii uu dhaafay aanqawyada xagga kalena wuu ka bannaan yahay dee reero unbaa la daba ordayaa sooma reer unbaa la daba ordayaa oo la taqliidinayaa waxyaalaha layaabka yaabka wax ka mid ah sarwaal buu qabaa gacmuhu gashanayaa jeebabka waa fashion buu ku lehay wuxuuna ka keenay reer galbeed buu ka keenay laakiin wuxuusan ogeyn reer galbeedku gacmaha waxay ula galeen dhaxan awgeed inay tahay fashion baasho aysan ahayn aska daba ordaysaa mana ogid qoomkaa daba ordaysa waxay waxaan u sameeyaan xaqiiqatan waa arrin adag qofkan inuu ka digtoonayo sarwaal waa lagu tukan karaa shaati waa lagu tukan karaa fanaanad baa lagu tukan karaa laakiin cawradii lagugu talagalay bal intii maa bayna sururati warukbati ahayd qari dabadii baad banaynaysaa u daran marka taayada qofka muslimka ah inuu iska ilaaliyo ayaa la rabaa jamiil idan maa bayna sururati warukbati mar haddii luu yidhi iyadana aada usii fahano qofkii haddii uu kubad ciyaarayo ama wax kale uu samaynayo ayadana intaa inuu qariyo waa qasab leanna waxaan dhahnay mulaqan ama salaad ha ku jiro ama yuusan ku jirin ama addoon ahaado ama xor ahaado ayadana inuu ilaaliyo wey idan qof ciyaartay ah markaad ciyaartay ah markaad aduguna fiirsanayso isagoo bawdiyihiisa wax ka mid ah ay bannaan yihiin haddee cawro ayaad fiirsanaysaa bawdiyadu ma cawraday ka mid tahay mise ka mid maaha madhabkeenna waa aragtaa maa bayna surati warakba bawdiyaduna dee intaasii ku jirtaa xadiid baa jira xadiidkaasoo lakala kala tarjiixiyo xadiidi jarhad nabigana salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi uu yidhi war waxaad awdaa jarhadow bawdiyadaada awd oo qari fa ina alfakhida cawratun jamiil cawratu rajuli mutlaqan maa bayna asurati waalrukba weli waxaan ku jiraa afartii qaybood qeybtii koowaad qeybtaa koowaad baan laba u kala qaybinaynaayo cawratu rajuli baan ka hadalnay addoonta ka waran addoontu waa labada garanayaa dagaal markuu dhaco muslimiinta iyo gaalada u dhexeeya kadibna laga soo qafaasho kuwo ka mid ah kadibna sidaa lagu adoonsado kuwaasaa addoon la yidhaahda ee addoomaydanaan addoomayda u naqaano ma aho jamiil taas waan kala qaadaynaa ma salaad bay ku jirtaa mise kuma jirto salaad buu hadda ku qeyday sheekhu wuxuu ku yidhi waalmati fi salaa salaad ayadoo ku jirta cawradeedu waxaa weeye maa beyna surati warukba xudun iyo low hal kala saar cawradeeda xagga fiirada iyo cawradeeda xagga salaada kala saar cawratu nadar way soo socotaa isagaa sheekh inuu sheegi matniga intaan hadda af soomaaliyeynin ka mid ah laakiin xagga salaada soomaho waa maa beyna surati warukba waxaan loo kala qaadaynin gabadhaas salaadeeda asixitaankeeda ama rag ajaanibaha meesha ha joogaan ama yaysan joogin wamaa bayna surati waalrukba allaahuma marba waxbay ku dambaabi goorma nin ajnabi ah markuu meesha joogo maa bayna asurati waalrukbati ay qarisa intii kale ay muujiso salaadeedii way u asixi waana aaima leanna waxay aasimo ku tahay cawratu nadar bay wax ka mid ah banaysay idan maslada ha dhex qaadin labadaba ha isku dhex darin wاlmati fi salaati maa bayna asurati warukba ama ajaanibha la joogaan ama la joogin salaada asixitaankeeda amaa xag dembi hadday ajaanib joogaan aatimo weeyaan intaa ay banaysayee kale ayayna aatimad ku tahay taa waa qeybta koobaad qeybta labaad ee cawraadka ka mid ah waxaa weeyaan gabadha xorta ah gabadha xorta ah iyadana waan kala qaadaynaa sheekhuna wuu kala qaada wuxuu yidhi fi الsalaa hadday salaad ku jirto cawradeedu waa intee waa jirkeeda oo dhan wejiga iyo labada gacmood oo welibana intaa cumaa cumta ah wixii kasoo haray gabadhu marka ayadana inay ka digtoonaataa waxyaalo fara badan ayaa muhim ah xaqiiqatan gabdhuhu markay tukanayaan waxaa laga yaabaa inay muuqato gomadooda waxaa laga yaabaa inay muuqato raysmagaadhadooda waxaa laga yaabaa dhuunteedii wax ka mid ah inay muuqato waxaa laga yaabaa tinteeda wax ka mid ah inay muuqato waxaa laga yaabaa dhudhankeeda wax ka mid ah inuu muuqdo hadduu gacan noqdo iyo hadday lug noqoto hal yar hadday kasoo banaanaato hal yar wax salaaduhu u jirta malo limaadaa lianna waxaa la waayey shard min shuruud isixa la waayey oo ahaa satru lcawra cawradeeduna waxay ahayd jirkeeda oo dhan wejiga iyo kafeynka wixii kasoo haray idan gabadha muslimadda idana waxaa muhiim ah inay ku dadaasho xaqiiqatan lanna waxaan waa salaadeedii way dadaalaysaa laakiin waxbaa ka maqan idan shuruudda waa inay ilaaliso iyaduna taa waa qeybta labaad qeybta saddexaad sheekhu wuxuu yidhi cawratu lxurati waalamati cinda alajaanibi jamiicu lbadan masaladan uu ka hadlayo ma aho waa istidraad ahaan bay ku imaatay iyo masaladii inuu si fiican inoogu faahfaahiyo sheekhu oo ilaa salaada calaaqa masaladan lama laho waxaana weeye gabadha xorta ah cawradeeda yacnii inta laga fiirin karo intaan laga fiirin karin markii xaggaa laga hadlayo gabadha addoonta ah inta laga fiirin jamiil gabadhaa xorta ah cawradeedu iyo addoonta cawradeedu rag ajaanibaha markay joogaan goobta waa jamiicu lbadan jirhka oo dhan weeye idan gabadhii wejigeedii in la fiiriyo waa cawro gacmaheedii in la fiiriyana waa cawro nin bay u bannaanaan doontaa oon sheegi doonaa insha allah abushujaaca markaan marayno kitaab nikaaxna markaan marayno jamiil qeybta afraad wa cinda maxaarimihimaa iyo wاnnisaa'i maa bayna asurati wاlrukba waxa weeye qaybta afraad ee cawraadka ka mid ahaa addoontii hadda aynu ka hadlaynay iyo gabadhii xorta ahay markay la joogaan rag maxrankooda ah ayna iskiin iyo markay la joogaan dumar kale cawradoodu waa intee waa maa bayna surati waalrukba gabadhii hadday aabbaheed la joogto ninkeedii la joogto waxaa la dhihi jira aw walaasheed eedadii dadkaas dumar kale kadaalika haddii ay la joogto waxaa weeyaan maa bayna surati waalrukba xudun iyo low unbay qarin laakiin intii kale dhan way banayn kartaa maa in intaa banaanaato dhex socoto un dadka gabdho walaalaha dhex socoto taa lagama wado haysaas turto laakiin waxaa la rabaa inta xukunka uu ku tacalluqo culimmadeena madhabka culimo ka mid ah ayaa waxay leeyihiin sidaa ma ahee hala sii weyneeyo oo hala dhaho maa yabduu cinda almihna gabadhu markay shaqaynayso waxyaalaha iska banaanaada hadday tina tahay hadday dhuun tahay iyo hadday dhudhun tahay iyo hadday meel kale tahay meelaha un aan dhahno laakiin muctamadka madhabka waxaa weeyaan sida inoo qoran oo ah maa bayna surrati waalrukba gabdho waxaa la layidhi hadday gabdho gaalaad ah la joogaan maalan gabadhii kuwii dabayay ama addoontii ama kuwii kale inay wax badan iska qariyaan ayaa la rabaa haddii laga baqayo inay gabdhahu tilmaamaan insha allah meelo kale ayaan oogu tegi doonaa faslun arkaanu salaa hada wsala allahu wasalam calaa rasuuli lamiin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin